عlaykum وraxmat الlahi وbarakaت alxamdu لlah اladي hadاna lhda wma kuna lنhtdya lowla an hadاna الlah إkhwatي fi اllahi rabbi subxaanaه وataعaalى baa mahad u sugnaatay allaha islaamka qiimaha badan nagu hanuuniye bididhi tتamayaز الأشhyaaء caawa in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan yar taabanaynaa ahad saxaaba oo saxaabatu rasuulillaahi shaksi ka mida saxaabada cumuuman xagga suxbada waa isku darajo wey kulluhum cuduul wey dhammaantood waa wada caadiliin wey lama daraaseeye sanadkay ku jiraan oo lama yidhaahdo saxaabigan warinay muxuu yahay ma iqa nin waxaa weyaan laga xoog badan lama yidhaahdo xagga darajada suxba isku mid weeyaan laakiin allah subxaana wa tacaala min xayu alfadaa'il khusuusiyaad buu ilaahay kala siiyey dan daraasada saxaabatu rasuulilahi la daraaseeyo la barto fawaa'id cadiima ay leedahay awalan caqiidatu ahlisunna waljamaaca ayay qayb ka mida weeyaan xubu saxaaba in saxaabatu rasuulilahi la jeclaado wa xubuhum min aliimaan kalgacaylkoodana waa qayb oo iimaanka ka mida wey daraasada aad daraasaynaysa iyo barashada aad baranaysa iyo noloshooda maxabo iyo kalgacayl bay ku siyaadinayaan kalgacayl iyo maxabo kulamaa saxaabada jeclaatina kulamaa iimaankaada wuu kobcahayaa kulamaa saxaabada aad jaahil ka tahayna kulamaa kalgacaylkooda waxba kama haysa idan saxaabatu rasuulilaahi daraasadeedu in la barto waa qayb oo iimaanka ka mida wey iimaanka ayuu kobciyaa jacaylkooda ayuu siyaadiyaa jacaylkooda hadduu kuu ziyaadana iimaankaada ayaa ziyaaday ahlusunna waljamaaca waxay ku dareen caqiidatu salaf markii la akhrinayo saxaabatu rasuulilahi baa ku jira kitaab kasta oo xadiid oo la qoray haddaad akhridi baabab dhan oo maaragtay kitaabu fadaa'il asaxaaba ayaad ku arkaysaa saxaabadii iyo fadligay lahaayeen markaas haddana xabad xabad loo soqban fadlu abubakar fadlu cumar fadlu fulaan fadaa'ilu fulaan fadaa'ilu kada caam ahaan intii la yidhahdo fadaa'il saxaaba la yidhaahdo iyo haddana khaashaan nin kasta iyo wixii xadiid ku soo arooray iyo wixii fadli khaasa loo sheegay iyo haddii aayad ku soo degtay iyo hadduu rasuulku ka hadlay iyo haddii miise khaasa loo sheegay mid kasta wixii loo sheegay baa kutubu maarata xadiid iyo kutubu siyar oo dhan baa la diiwaangeliy waxay ku tusinaysaa arrinkaas ahmiyadooda iyo qiimaha ay lahaayeen saxaabatu rasuulilaahi waa dadkii soo naqliyey waxyiga rasuulka calayh isalaatu wasalaam na soo gaadhsiiye wey waxyiga rasuulka asagoo siduu ku soo degay dadka noo soo naqliye wey saxaabatu rasuulilaahi waa kuwa difaacay naftoodii dhiiggooda u huray in munaafiqiin iyo murtasiqo iyo zanaadiqo iyo wadaacin nima layidhaahdo iyo wax rasuulku been abuurtay waxaasoo dhan inay ka hufaan axaadiista rasuulka oy dhammaan gees ay ka mariyaan waa saxaabadii saxaabatu rasuulilaahiba hawshaas ayaa iska lahay ina dowrkoodiibu ayagana taabiciintiiba usii gudbiyeen taabiciintiina taabicin usii gudbiyeen ilaa an yasila ilayna islaamku ilaa inagana soo gaadho haddan ariyan asagoo cusub oo maarata wax dhaawaci daamij aan lahayn saa darteed ikhwatii filaahi saxaabatu rasuulilaahi barashadoodu waa noocoo diinta ka mida ah. diinta ayay ka midta xubuhum min aliimaan jecalgacaylkoodu waa nooc iimaanka saa darteed baa abu jacfar aaxaawi raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa caqiida aaxaawiya la qayb dhan buu kaga hadlayaa marka wuxuu ka hadlayaa saxaabadii buu ku leehay wasalaf waa ahlulkhayr waa ahlulaar ahlulahar wey oo ayagu qaala rasuululahi mooye wax kale ma dhahayaan hebel baa saa yidhi hebel baa saa yidhi ma leh markaasu intuu soo tiriyo ahlusalaf waalahar maarata laa yadkuruhum ilaa bikhayrin khayr mooyaane wax kale laguma sheego qofkii ku sheegu yidhi waxaana khayr ahayn fa huwa awlaa minhum buu yidhi asaga ayaa kaga mudnaan badan in shar lagu sheegu yidhah wanaskutu camaa jara can wixii dhexdooda dhacayna waannu ka aamusayna sidaasa saxaabadu mayna ahayn dad macsuumiina oo khata wou ka dhacay marka wixii ka dhacay wanaagooda faraha badan baa ilahi subxana watacala ugu dambi dhaafaya idan wixii ka dhacay waanu ka aamusayna salafkiina way ka aamus jireen wanaaggooduna waa la nashrin jiray diinta aad aragteen ee maarata ilaahi subxaana wa tacaala nicmadeeda ayaga ayaa noo soo noqliyay marka saxaabatu rasuulilahi daraasadeedu aad buu muhiim u yahay inaannu inagu baranno oon awlaaddeenna barro oonu maaragtay ku tarbiyayna nafteena iyo ayaga carruurteennaba waa shay aad iyo aad u qiimo badan wey saxaabatu rasuulilah daraasadeedu ninba mawhibo ilaahay uu siiyey buu khaas laha idan daraasadooda ku marayse dul istaagaysa ninba meel baad kaga ta'afuri ninba xagga shijaacada iyo geesinimadkaiyo jihaadka aad maarata baac dheer ilahay ka siiyey ninbaa infaaqa iyo sadaqada waxbixiska ayaa ilaahay subxaana wa tacaala maarata baac dheer ku siiyey ninbaa caqliga iyo cabqarinimadka baa ilaahay subxaana wa tacaala mawhibo rabbaaniga siiyey ninbaa maaragtay muslimiinta waxqabadkooda iyo himada caaliga ilahi subxaana watacala ku irsaaqi ninba meelba ilaahi subxaana wa tacaala saa darteeda rasuulka waxyaabo fara badan uu ku magacaabay arxamu ummatii liummati abubakar ummaddayda ninka ugu naxariis badan waa abubakar ninka ugu xoog badan xagga shijaacada iyo maaratay xaqa ku dhawaaqitaankiisana waa cumar maaragtay wuxuu soo wadaba aclamuhum bilxalaali waalxaraam macaad binu jabal xalaashii xaraamta ninka ugu aqoon badan waa macaad binu jabal wey ninka maaragtay wuxuu kaloo yidhi afradhum zayd binu haabit wey eh, maarata ninka xagga faraa'idka ugu aqoomad waa zayd binu thaabit eh, maaratay binu thaabit markuu soo waday wuxuu yihi wali kulli ummatin amiinun wa amiinu hadihi اlumma abu cubayd ibnu jarax buu rasulku yidhi alayh isalaatu wasalaam ummad kasta amiin bay leedahay amiinka ummaddaydana waa abu cubayd ibnu jarax weeyaan nin kasta darajaadkaasuu rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu siiyey mucaadun buu markuu ka hadlay mucaad binu jabal yaa wuxuu yihi mucaad zumrat lculamaa qiyaamada markii lasoo shirinayo calaa rabwa ayuu ka horreeyaa dhagax in la tuuruu ka horreeyaabu qiyaamada markii la imanhay oo culimmada iyo ahlulcilmiga lasoo shirinayo jamaaca ay ku socdaan mucaad binu jabal dhagax in la tuuruu ka horreeyaabu yuu ka horreeyaa oo maaragtay aad oga horreeya idan sidaasuu rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa yuu ku tilmaamay oo qolo kaste markaa yuu u sheegay maaragtay saxaabadii nin ka mid ah rasuulku hebel wuxuu u dhigmaa laba qofbu makhraatigood u dhigmaa buui laba qof buu u dhigmaa buui wuxuu saa u yidhina intii arrin la sheegay oo rasuulkaa saa yidhi ayaa maarata dadka istaagay markaas anu waan rumaysnayo waa run weeyaan goobtiina muusa jooginaad maxaa yeeley ehlu samaha ayaa maaragtay ehlu ardadaa loo aaminay oo waxyi baa loo aaminay inaannu markaa arrin aan u aamini weyno suurtagal muhidhi saasuu ku rimay iyo maarata waa run weeyaan sida ibn cabdilbar oo kale kitaabkiisa abu cumar ibn cabdilbar alisticaab fii macrifati aصaab maarata alisticaab fii macrifati اlaصxaab iyo xaafid ibn xajar kitaabkiisa alisaaba fii tamisi saxaaba iyo maaratay asdulqaab ibnu ahiir uu leehay iyo culimo fara badan kutuba ay ka qoreen waan raadiyey wax u abtiriya maan hel intii aan dul istaagay abtirkiisa maan arg laakiin saxaabi jaliiloo ree ansaarayo xaafid ibn xajar wuxuu le alisaaba julaybiib waa tashiiru jilbaab oo la yareeye wey hayru mansuubin wey mid aan loo abtirnin weeyaan abtir looma sheegin markii laisku soo ururiyo daraasaadka ay ku sameeyeen oo dhan saxaabi iska muxuu ahaa miskiina oo faqiira oo muwaasiinta mujtamacu wax ku miisaamaan aana midna kalahayn lahayn ma lahayn nin maaragtay jago iyo meel hayana ma ahayn nin maaragtay qurux iyo maaragtay bilic lagu soo raacana ma ahayn marka wuxuu ahaa bidhaan ahaan waa laga qurux badnaa nin iska gaaban buu ahaa oo laga bidhaan quruxsan yahay xoolo aan lahayn faqiir iska bal wuxuu ahaa markaa bidhaantiisa aragtay iyo habsocodkiisa inuu maaragtay caruurta iyo haweenkii iyo iskaga ciyaari jiray markuu meesha marhaya julaybi baa qof kastaa iska faduulin jiray oo maaragtay caruurta ku ciyaari ula ciyaari haweenka markuu soo marhayo u dhawaaqayaan uu ku soo leexano cid kastaa iska faduulin jiray nin wuxuu ahaa obin iska oo qalbi xaadhan oo qalbigiisu saafi buu ah marka darajo kale oo xoolo iyo heblaaye ma lahayn laakiin rabbulcaalamiin wuxuu ku irsaaqay arrin haddii caalamka islaamku maanta loo bandhigo laga yaabo inay adagtahay inay buuxiyaan iimaankiisaa aad u xoog badnaa qalbigiisana saafi buu ahaa walidaalka saa darteed buu rasuulku aad u jeclaa rasuulkaa jeclaa aad buu rasuulku u jeclaa julaybiib julaybiib radi allaahu tacaala canhu sidaasoo geesina wu ah oo macraka iyo dagaal markii la galo waa un seeftii waranka loo dhiibi inta kale o dhan waa laska fadulino kolba dhinac baa laskaga dirsano waa la caydhinoo waa laga xoog badan yahay oo meelaha la isugu hadal iyo waxaas waa looga badan yahay laakiin ah, markii macraka lata waran o dhan baa asaga loo dhiibi waran way juleebiin baa laleehay war ninkii hadda shalay talada loogu yeedhin ee laga orod badnaa ee laga go'an badnaa mar allaal markii hawshay timaadday cadu juleebiib baa lasa hormarin juleebiib baa laleehay juleebiibo waa maanta maalinkaadi weeyaan baa lalehay juleebiibo marka nin saasuu ahaa iskaska daciifa bidhaantiisa laakiin iimaan ilaahay ku irsaaqay iimaanka ilaahay ku irsaaqayba aakhirana janna u rajaynayna laakiin bannaanka isagoo jooga yaa nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam jacaylkiisa uu u muujinaya uu jeclaa iyo waxyaabaha uu maaratay ugu dhawaaqay bay ku tusinaysaa qiimaha u lah idan waxay ku tusinaysaa inay miisaanku xoolo badan iyo heblaaye iyo laandheeraan ka dhashay midna ayna ahayn ee intee in laeg baad iimaan xumaarsanta iimaankaadu intee in laeg buu dhan yahay qalbigaadu intee u caafimaad qaba inteed muslimiin iyo islaamkaad jecesha inteed nabi maxamed iyo sunadiisa itibaaceedaad jecesha miisaanku kaa wey ee maaratay xoolo badan iyo maarata kan baan ahaa iyo waxaas midna maaha dulaybiib radi allahu tacaala canh fii musnad imaam axmed ayaa ugu dheer waxyaabaha qisadiisa soo warisa ilaa maarata laba goobood buu ku sheegayaa maarata abubarsat alslami baana asal u ah qisadiisa maarata ninka laga warinaya uu yahay ree ansaar bayn isla inuu ree aslam ahaana waan rajaynayaa oo isku fahmi lahaayeen oo ninkii rabiicahay horaan soo qaadanay inay kala fogeyn marka imaam axmed laba meelood buu kusoo qaadahaya sagaaliyo toban kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo afar ilaa labaiyo toban kun saddex boqol sagaashan iyo saddex labadaa raqam xadiidka ayuu kaga soo warinaya imaam axmed oo laba boqol afartan iyo kowga dhintay musnadkiisa si mudawal uu oga sheekaynaya laakiin uma abtirinhaya qisadiisi iyo waxyaabahaasuu ka hadlaya kadalika alimaamu cabdirasaaq alhamaam marka asancaani oo imaam axmed sheekhiisii ahaa oo hijri markuu dhintay kitaabkiisa ama musanaf asna ku soo naqlinaya qisadiisa waa xadiidka raqamkiisa uu yahay ayuu kaga soo naqlinaya oo kaga sheekaynaya maarata cabdirasaaq ah, saaxib almusanaf maarata asancaani raxmat ullaahi calayh kadalika maarata abu xaatim albusti ibnu xibbaan raxmat ullahi caleyh kitaabkiisa saxiixa asna qayb buu kaga soo naqlinaya raqamka xadiidka afar kun iyo konton raqamka xadiidka yahay buu kaga soo naqlinaya bal asagu wuxuuba u baabaysanayaaba baab cajiiba ah hadhow aanu arki doonno u baabaysanaya oo fiqi dhan buu ka iftiiminaya asagu ibnu xibbaan raxmatullaahi calayhi saddex boqol iyo konton iyo afartii ama konton iyo saddexdii ayuu maaratay dhintaasna ibnu xibbaan raxmatullaahi calayhi kadaalika waxaa kaloo kitaabka maaratay asna soo naqlinaya qisadiisa abuu maarata yacla almuusili kitaabkiisa almusnad ayuu maarata asna ku soo raraya qisadiisaas ee saddex kun saddex boqol afartan iyo afar raqamka xadiidku yahay ayuu asna kaga soo qaadanaya dhammaantood waxay ku soo wada ururinayan sanadkooda abu barzat alslami ayaa asal u kadalika alimaam muxyi sunna albagawi maaragtay muxyi sunna fii kitaabkiisa sharxu sunna asna wuu ku soo naqlinhayaa raqamka xadiidka maarata uu yahay raqamka xadiidku yahay alimaamu nuurudiin marka imaam bagawi wuxuu dhintay madhabka shaaficiyada ragga sunada nooleeyey buu kuu jiraa oo madhabka shaaficiyada sunada aad ugu dabaqay oo takhriijiyey ayuu ka mid yahay an boqol iyo lix iyo tobanka hijriga markuu ahaa ayuu dhintay saaxibu sharxu sunna weyaan raxmatullahi liljamiic kadalika alimaam alhaythami kitaabkiisa majmacu zawaa'id asna wuu ku rarayaa oo raggaaso dhan buu ka naqlinayaa alimaam alhaythamina kitaabkiisa majmacu zawaa'id waa raqamka waxaa weyaan wuxuu asna geeriyooday siddeed boqol iyo toddobadii hijrigi markuu ahaa intaasoo dhan kadalika alimaam ibn cabdilbar kitaabkiisa alisticaab fii macrifati اlasxaab ayuu asna ku soo rarayaa oo maarata xarfuljiim markuu ka qabtayu julaybiib buu ka soo naqlinaya alimaam ibn cabdilbara iyo addexdii hijriga ayuu dhintay xaafid ibn xajar kadalika kitaabkiisa alisaaba fii tamyiizi saxaaba oo saxaabada kaga hadlaayeyna asna wuu ku soo naqlinaya uu kaga sheekaynaya xarfuljiim buu kaga hadlaya xaafid ibn xajar hijriga ayuu dhintay raggaasoo dhan iyo kayrkood albazaar intuba marka way soo wada rarayaan qisooyinkaaso dhan isku soo wada ururi kadalika ibnu caiir oo lix boqol hijri markuu dhintay maarata abulbarakaat asna wuu ka soo naqlinaya kitaabkiisa usdulkaaba isku soo wada ururi marka saxaabiga jaliilka qisadiisa oo intaasoo dhan markii laisku soo ururiyo mulakhaskeedii axmed bin xambal baa kitaabkiisa musnadka ayuu maarata sanadkiisa ilaa abubarzat alaslami uu gaadhsiinay ayaa wuxuu leeyahay abubarzat alaslami ayaa warramaya oo julaybiib buu ka sheekaynaya wuxuu yidhi julaybiib ninka layihadu ina julaybiiban kaana imra'an buu habiyu shaksi buu habiyu yudkhilu wuxuu u geli jiray u iman jiray annisaa haweenka yamuru bihinna wuu soo mari jiray wayulaacibuhunna wuula ciyaari jiray nin caruurta iyo haweenka iyo qof kastoo arkaba iska dadaansadu ah oon laga haybaysan jirin oo wax layskaga dirsanhayo oo iska macaanbo haweenku wuu iman jirayo ayaguna way la ciyaari jireen way kaftamin jireen macnaheedu maaho inu xumaani waxa ahayd oo nin wuxuu ahaa qalbi xaadhano waana wax jira weyaanoo dadka qaar aana sida ragga looga haybaysto kale haweenka aad oga haybaysan jirin nin iska miskiinaho iska tabar yar buu iska ahaa aana haybad badan iyo waxyaaba looga baqay iyo dadka laga cabsay midna aanan ciyaalka iyo haweenka iyo waxaasoo dhan baa iska maarata la ciyaari jiray wayulaacibuhunna wuun la ciyaari jiray faqultu waxaan idhi buui abubarsat alaslami ayaa ka xumaaday haweenku u teghaye maarata la ciyaari jiray ama ay kaftamin jireen faqultu liimra'ati sawjadaydiiba waxaanu idhi buui laa tudkhilanna calaykum ha u yeedhanina mar dambe julaybiba ninka liado julaybi mar dambe ha soo gashanina yuusan idin imanin fain dakhala calaykum bacd riwaayaat calaykumna hadduu mar dambe idiin soo galo julaybiib ama aad u yeedhataanoo meelaha isagoo mara julaybiib oo kaale waxaa noo soo galo ama kaale sidaa aad tidhaahdaan la afcalanna walaa afcalanna kada wa kada waxaye waxaasan samayn haddii waan samayn talomo waan furi waan ku furi miyuu leeyahay ma julaybiib baan la dirirahayaa lama soo naqlin hadduu julaybiib idiin yimaadin mar dambe oo meel aad joogtaan julaybiibaad ugu yeedhaan sagoo meelaha maray julaybiibba kaale aad tidhahdaan la afcalanna kada wa kada ilaahay baan ku dhaartay waxaa iyo waxaasaan samayn bu marka la afcalanna hadduu idiin yimaado waan kufuri miya meehe asagii baan la dagaalami miya lama sheegin laakiin waana horta inuu aad oga xumaaday ama aad u xanaaqay ayay kutusinaysaa arrintaa waa khayre wey waana arrin sharciga weeyaano inuu ninka muslimkaa zawjadiisa iyo ehelkiisa dumarka inuu ka hayroodo oo dad ajnabiya inay maaragtay lamana rabo inuu sambooru iskaga kaajiro had iyo jeer oo buufis iska qabtayna lama rabo oo shimirta duusha tira hadal meesha yaamarhayana lama rabo qaab khaldan baa la ogolay inuu qofku maaragtay qofka dumarka u socoto laakiin inaad shan qaroo dhanba aad diiddi lama ogol gabadhu qofku way weydiin kartaa wax cilmi bay weydiin kartaa su'aal bay weydiin kartaa waxbay weydiin kartaa ee qaab khaldan ama sawd khaldan inay wax ku weydiisaan la ogolayn marka waxaa la rabaa booska ay khayradu leedahay inaad ka hayrood maxramlaan inay iska safarto ajnabi ragga inay gacmaha ku salaanto inay meelo kale iyo wakhtiga munaasaba in iska maqnaato inay meelaha munaasaba in u kacdo meelo shubahaada inay tagto waxyaabahaasoo dhan baa xijaab la'aan inaysa waxaasoo dhan baa lagaa rabaa inaad ka hayrood ajnabi inay ikhtilaad ku samaysa rag isdhexgalaan waxyaabahaasaa lagaa rabaa laakiin waxyaabaha aana hayraba u baahnayn aana khayre ahayn inaad booskeeda boosaan ahayn inaad la timaado lama rabo marka la afcalanna kada wa kada ayib sheekadii buu sii waday marka abubartat alaslam howlaha markuu yidhi buu ka sii sheekeeyey wuxuu yidhi nimanka reer ansaar liyeedaan ka dhashay buui ree ansaar waa kaanat ilamsaar reerka reer ansaaraan ka dhashay buui idaa kaana liaxadihim ayimun axadkood hadduu gabadh leehay buui lam yusawijha ma guurin jirin xataa yaclama hal lilnabiyi fiiha xaajatun am laa ree ansaar haddaan nahayna qofkii gabadh leh oo gabadh soo kacday oo guur gaadhay leh looma guurin jirin gabadhaa ilaa rasuulka laga ogaado inuu gabadhaa su guursanayn maxaa yeele qolo kasta waxay ka rajaynaysaa oy jeclayd inuu gabadhooda rasuulku guursado rasuulkuna dadka lamid maahayn haween badan baa ilaahay u baneeyey maadaamuu rasuulka dadka uu salaamaynaya toban naagood iyo ka badanba uu guursaday qoys kastoo ree ansaaroo gabadh laba waxay aad u danayn jireen rasuulku inuu la xidido idan gabadhoodaas ilaa uu rasuulku oy ka caddaatay xaggiisa inuusa maaratay uusan guur ka rabin iskamayna siin jirnin mayna guurin jirin marka sidaasaan ree ansaar ahaan waa ixtiraamka iyo jacaylka ay rasuulka u qabeen iyo siday u rabeen in rasuulka markaa ay maaratay qaraabo la noqdaan idaa kaana liaxadihim ayimun ayimka waxaa la rag iyo dumarba man laa zawja lahu qofka ninka aana zawjo lahayn hadduu qof dumar tahayna man laa zawja laha gabadha aana zawj aan lahayn zawj aan lahayn wey oo la guursaninba ayim la yidhahdo muna guurin jirin lam yuzawijha ma guurin jirin xataa yaclama ilaa uu ka ogaado hal lilnabiyi fiiha xaajatun rasuulku wax xaaja ah iyo dan uu ka lehay ma jirtaa inuu guursanayo am la sidaasaan ahayn bu markaa qoys baa ka mid ah ree ansaaroo gabadh lahaa bu ayib ninkaa julaybiiblia fii musnadi abu yacla baa wuxuu ku darahayaa markuu julaybiib ka hadlaye wa kaana fii wajhi damaamatun bulaah xoogaa waa laga weji quruxsanaa bu nin weji quruxsan maahayn damaamadu bimacnaa waa weji laga quruxsan yahay nin wejigiisa uu quruxsan yahy mah waa laga weji quruxsanaa ibnu cabdilbara wuxuu leehay wa kaana fiihi damaamatun wa qisarun yani wejigana waa laga qurux badnaa wuuna gaabnaa nin gaaban oo laga weji quruxsan yahay ayuu ahaa radia allaahu tacaala can idan markuu sidaas ahaa yaa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqad carada calayhi rasuulu sal allahu calah wasalam altaswiij rasuulka ayaa maalin maalmaha ka mida guur u bandhigay ninkaa iska maskiinkaa meelhiisa iska marayay wuxuu hor julaybiyow maad guursati buu ku yidhi julaybibow ninho maad guursati taa waxay daliil u tahay ku tusinaysaa rasuulka axwaasha saxaabadoo dhan waxbuu ka ogaa nin kasta waa awjiis buu ka warqabay ninkii reer iyo kaan reer lahayn ninka faqiira ninka xoolo leh nin kasta sidiisoo oga warqabay idan julaybiyoba miskiinkaas oo ciyaalka soo agmara waa caydhsanayaan oo haweenka kaale waxaa noo soo gadhihi oo laga haybaysanaynin wuu ka warqabay rasuulka maali maalmaha ka mida ah wuxuu ihi juleebiibow fa calayhi rasuul lahi sal allahu alayh wasalam atawiij war maad guursati buu ku yidhi juleebiib caqligiisa cabqari bu nin cabqari ayuu ahaa wa kaana madharkiisa yaan laga garanin laakiin nin aad u caqli badan bu nin aad u caaqli badan oo geesiya oo ilaahay subxaana wa tacaala khislaaf fiican ba ilahay ku irsaaqay caqli badni iyo geesinimo ayaa ilaahay ku irsaaqay ba iyo qalbi saafiya baa rabbi subxaana wa tacaala julaybi buu u jawaabay markuu rasuul ku yidhi war maad guursanti ama maan kuu guurinna uu yidhi julaybi buu u jawaabay wuxuu yidhi idan tajidu fiya rasuul allow idan tajidunii kaasidan buu haddaad tidhaahdaa laguu guuriyo waxaad iga helaysaa buu nin aan suuq lahayn aanah cid wax igu faliyo ma jirto idan tajidunii kaasidan nin aana sicir lahayn kaasidka waxaa la alaabta sacir bararka ku dhacayeena alaabta waxaa weeyaan suuq jabka ku dhacay een cidna fiirinayn idan tajidunii kaasidan haddaad isku dayda inaad suuq i geysi ood ii guurisa oo dadkaad ii bandhigti cid wax ii guurin ma tajidunii kaasidan baad heli nin aanad suuq lahayn wax qurux laygu xilan maayo xoolana laygu xilan maayo bidhaan laygu xilan maayo idan maxaabaa laygu guursan wax laygu guursanayo mawaasiinta maqaayiista dadku ay wax ku qiyaastaan maba idan tajidunii kaasidan buu ku yidhi sidaasuu rasuulka ugu jawaabay idan rasuulka calayh isalaatu wasalaam saadiqu masduuqna wuu ahaa maaragtay aadna buu u macaanaa markaasuu u jawaabay rasuulku wuxuu ku yidhi hayra annaka cinda allaahi lasta bikaasidin buu ku yidhi laakiin ba wuxuu yidhi lasta cinda allaahi bikaasid alla agtiisa rakhiis kuma tiid bui haddaad mawaasiinta iyo miqyaaska bini aadamka aad rakhiis inaad tahay isu malaynaysid cinda allaahi qaalibaad ku tahay wey idan waa shahaado wey waa taskiye wey maarata rasuulka nabi maxamed baa taskiyanaya ninkaas idan lasta cinda allaahi bikaasid buu ku yidhi ilaahay agtiisa kuma tihid buu nin rakiis nin aali ad ilahay agtiisa ku tahay idan cidbaradu waa qiimaha ilahay agtiisa ad ku leedahay ee qiimuhu maa inaad xoolo badan leedahay ama muuqaal aad leedahay qiimo midaasi maaha ilaahay agtiisa qiimo weyn baad ku leedahay buu yaa ka fiican arrintaas nin la yidhi ilaahay agtiisa qiimaad ku leedahay weligaa mujtamacu ha ku tuureen waxba kuma falaayaba haddii liigu bishaaro ilahay agtiisa aad qiimo ku leedahay yaaba heli karaba hayra annaka cinda allaahi lasta bikaasidin baalbaka laysa bikaasidin abubakr nin rakiisa ilaahay agtiisa kuma tiidban intaasaa laysdhaafsada idan waa bishaaro wey ninka juleyb nin haddee qalbigiisu mirir ku jiro ama nifaaq ku jiro ama wax ku jiro rasuulka muusa dheh ilah agtiisa qaalibaad ka idan waxay ku tusinaysaa tahaaradiisa iyo qalbigiisa suu yahay iyo mansiladiisa ina akramakum cinda allaahi atqaakum wey in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum xadii saxi muslim ku yaalla wey alla ma fiirinayo oo riwaayaadkiisa faraha badan ku timi alla sawirkiinna iyo bidhaantiinna ma fiiriyo xoolihiinnana ma fiiriyo jidhkiinna iyo boodhinkiinnana ma fiiriyo laakiin qalbiga waxaad xumbaarsantaho iimaana iyo camalkaabuu fiirinaya labadaasaa ilahay agtiisa qiima maaratayaa u leh laakiin waxa kaloo dhan qiimo male marka lasta bikaasidin cind allahi buu ku yidhi alla agtiisa nin raqiisa kuma tiidin haddaad mujtamac agtooda saad u malaynaysa ilaahay idan ilahi agtiisa mar qaali ku noqoteen waa shay qiimo badan intaa markii la isdhaafsada julebi waa iska tegey rasuulkana waa tegey markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam asaga ayaa tegey rasuulka naftirkiisii baa tegey shaksi rajul ree ansaara ayuu rasuulku wuxuu ku yidhi ayaa wuxuu ku yidhi zawijnii ibnataka buu ku yidhi rasuulku markiiba go'aan buu qaatay julebi markuu yidhi idan tajidunii kaasida nin rakhiisaad iga helaysaan suuqu lahayn oo cid i qaadanaysa ma jirta markuu yidhi oo rasuulkan uu yidhi maarata lasta maarata cind allaahi bikaasid intaa markii laisdhaafsaday nin ree ansaara oo famil ah oo gabadh leh oo rasuulku ogaa ayaa rasuulkii baa la hadlay wuxuu ku yidhi zawijnii ibnataka buu ku yidhi gabadhaada ii guuri buu ku yidhi haddee rasuulka alle gabadh uu doono waa kay u diidi hebel baan u rabaa iyo weli muusa dheh asagaa ka bilaab wuxuu yidhi zawijnii ibnataka waniyoo gabadhaada ii guuri xadiidku isku soo wada ururi dhammaantii sanadkiisu waa xadii saxiixa sanadkiisu waa saxiix wey oo maarata xadii daciif ma xadiiku xadii haabita cumar shucayb arnaawud iyo kayrkoodba way saxiixinayaan zawajna ibnataka gabadhaada ii guuri buu ku yidhi ninkii ree ansaar waa u jawaabayo faqaala wuxuu ku yidhi nacam buu ku yidhi idan wa karaamatan yaa rasuulallah waanu aqbalayna waan kuu guurinayna wa karaamatan yaa rasuulallah iyo weliba tashriif iyo marxabo yaa kuu sugnaatay buu ku yidhi markaasaa wuxuu markuu saa ku yidhi ayaa wuxuu yidhi haddaba marka ushaawir ummaha hooyadeed baan la mushaawaroono dib baan bal u noqone rasuul allow maarata xoogaa isi markaasaa rasuulku wuxuu yidhi nacam idan waanu ku siinaynaaye wakhti qaaduu ku yidhi intaa markuu u jawaabay nacam wa karaamatan yaa rasuululahi buu ku yidhi karaamayn iyo soo dhoweyn iyo sharaf ayaa kuu sugnaatay idan waxaa weeyaan hadalkaada radis ma leh laakiin hooyadeed baan la soo mushaawaroonhayaa bal dib baan u noqonhaya xoogaa isu markaasaa rasuulku wuxuu yidhi nacam idan waad leedahay waannu ku sugaynaa buui orodoo hooyadeed u tag oo la soo tashuu ku yidhi idan familka waa inay isla tashadaan oo aabbuhu asagoo go'aankii uu leeyahay oo weligii gabadhu u yahay haddana inuu hooyadii iyo wasiiru daakiliyaha uu la tashado waa qayb weyn wey laakiin hadduu maarata dictator iska noqdo yidhaahdo lagama daba hadlo weligeyba annaga reerlibaxsanka taabtaan nala dhihi jiray waxaanu aabbahana olol baa la dhihi jiray kii kale kasoo rena belel buu ahaa kii kalena dhuxul buu ahaa waxna soo agmaraaba lama arki jirin maad taa saxmo reerku saa kuma dhaqma idan wasiiru daakhiliya iyo wasiiru khaarijiya la kaleey idan u shaawir bu rasuulka muuse nin ragaa ilaahay kaa dhige ma gabadhaadaa qof dumara oo la noqonaysa muuse idan waanu ku sugaynaa nacam idan waan ku sugaynaa orodoo reerka la soo dasho maxaa yeelay reer baa la dhisaya reer kale in la burburiyo lamar waxaa la rabaa reerka horoo sii dhisan reer kale in laga garab dhisaa la rabaa idan waa xikmad meesha ku jirta wey idan marka waxaa la yidhi marka rawnaqa bimacnaa jilcis iyo maarata inay wixii koma la gorfeeyo oo koma dhinaca laga istaago waa shay waxaa weya aad iyo aad u qiimo badan wey ninkii waa tegey markaa markuu sidaa yidhi wa karaamatan yaa rasuul allahi wa nicmata caynii ina wuu yidhi indhahayga markaa raacadu markaa ayuu ku yidhi maarata qurata cayni bay ka dhiganta aad buu ninkii u farxay markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu arkay ninkan suu u farxay ayaa wuxuu yidhi ninkan hadduu saa ku tago haddee reerkii wixii dhan wuxuu u sii nabi maxamed baa gabadheena soo doonay buu dhihi rasuulku wuxuu watayna wuxuu ahaa julaybiib baa yuu qarsanayay oo bal ninka ka hor gabadha ha ku siyula marka tiisuusa oola tegin baa rasuulka calayhi salaatu wasalam wuxuu ku yidhi bal lastu uriiduha linafsii niyo intaaba dhaqaaqin buu yidhi gabadha aanay naf ahaan uma rabu buui markaasuu rasuul allow faliman yaa rasuulallah yaad u rabtaa haddaba haddii aad u aadan rabin intaasoo faraxa howlahaasoo dhan igama yimaadeene gabadha faliman yaa u rabtaa buui qaala markaasa rasulka wuxuu hi julaybiiban julaybiib baan u rabaa lijulaybiib baan u rabaa hawl kalaa timid markaa julaybiib markuu yidhi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi markii hore waan soo mushaawirin ma ahayn markaasa wuxu yidhi yaa rasuullahayow maaragtay iyarsug buu yidhi ushaawir ummaha mushaawiradu marka markii julaybiib la sheegay timid ee markii hore nacam wa karaamata yaa rasuulallahi wa nicmata cayni buu ku yidhi karaamayn iyo soo dhoweyn baa kuu sugnaatay rasuul allow halkiiba wuxoo dhan marka ku dhammay markuu ku yidhi rasuulku bal lastu maartay uriiduha linafsi ee faliman yaad u doonaysaa buu yidhi julaybibi marku wuxuu yidhi rasuul allow idan ushaawir ummaha hooyadee baan soo weydiinay haddaba isug hawsha haddii adi ku dhaafsanta anna way dhaafsanta adi haddii ku dhaafsanta nin kale u rabtay anna hooyadeed baan bal soo tashane naga war sug buuhi markaasaa rasuulka calayh salaatu wasalaam nacam idan buu waan ku sugaynaaye orod faata ummaha hooyadeed buu u yimid wixii dhexdhaci doona baldhegayso hooyadeed markuu u yimid faqaala markaasa wuxuu ku yidhi zawjadii markuu u yimid rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa yakhdubu ibnataki gabadhaada rasuulka ilaahay baa soo doonay buui asna sidii rasuulku cabbiray gabadhaadii heblaayaay rasuulkii allah soo doonay buu ku yidhi faqaalad markaasay sidiisii oo kale bay tihi miyay is ogaayeen nacam bay tihi wa nicmat cayni marka ishayda qabowsigeediio nacam soo dhoweyn baa rasuulka u sugnaaday markaasaa wuxuu yidhi innahu haddaba asaga ma rabo ninka dumaarta isagaba naftiisa muu doonaye inamaa yakhdubuha lijulaybiib julaybi buu rabaa julaybiib alansaari ninkaad garanaysa ee haweenkii carruurta ku ciyaari jireen ninkii baa gabadheenna maanta loo rabaa buui markaasay gabadhi markii uu saa ku yidhi faqaalad waxay tiri ajulaybiib ajulaybiibun iniihi bay ku tiri ma julaybiib baa gabadhana loo rabaa ajulaybiibun iniihi iniihi waa kelima maarata qariib waa inkaar bmanaa kelima wixii aad diidanado afkaada ku ballaahin karin hadda rasuulka alla dalabkiisan lama celin karo hawshanna hawl culus weyn ajuleybibun iniihi majuleybib baa maanta nalooga soo doonay ajuleybibun saddex jeer bay ku celisay iniihi majuleybib baa maanta iridana looga soo geliyey markaas ah, riwaayad kale wuxuu ah cabdirasaaq uu warinahaye laa hallaahi bay ta laa idan amaa wajada rasuulalahi sal la ala ila julaybiiban rasuulka alle waxa dad jooga ma julaybiib ma wax kale mu noo waaye inta uun rag maantas jooga ee masaajidda ku tukana meelaha marhayaan julaybiib mooyaane cid kale miyaa la waayey bay tii wax kale miyaa naloo waaye intaasoo dhan bay gabadha isdaba dhigtay markaase haddana waxay tihi waqad manacnahaa aan u diidnay gabadha min fulaan wa fulaan wa fulaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baan u diidnay idan intaasoo nin baa naga soo doonaan u diidnay markaasaa maanta julebi ridina looga soo geliya waa imtixaan maarata amaa wajada rasuululahi sal allahu alay waay rasululahi sal allahu alay wasalam maarata ilaa juleebi min wax kale noomuu helin miyaa markaasay gabadhii cajiib bay ahaydoo zawjadii waxay tidhi laa lacamrullaahi baan ku dhaartaye laa nuzawijhu bay u guurin mayna tir go'aan bay qaaba shaydaan iyo waxbaa maaragtay soo dhexgalay wallaahi bay tihi lacamrullaahi laa nuzawijhu uma guurinayna tir saasay ninka ugu jawaabtay ilan ayadii ninkeeda waa hadda gorfaynay intaa markii hadalkii laisku celcelinaya gabadhanoo gurigiibay ku jirtaa way maqlaysaa baydka ku barbaaray ama tarbiyada islaamka carruurta markii lagu tarbiyeeye iyo qoyskuba qoys ku barbaaray ay yihiin nabi maxamed tarbiyeeye hadda tarbiyadooda waa tarbiya cajiiba wey dad caadiya ah meyo gabadhu intaa way dhegaysanaysaa waa gabadh gashaantiya oo hadda soo kacday oona hataa garoob iyo dhiiranaan aana arag wey gurigay ku jirtaa oo qolkeediibay ku jirtaa way dhegaysanaysaa way dhegaysanaysa go-aankaa markii duqi la siiyey oy tiri lacamrullaahi laa nusawijuhu ma maaragtay allaan ku dhaartaye ama xayaatada allaan ku dhaartaye naloo u guurin mayna markay tiri ninkii marka wuxuu doonay inuu isma jiro ilaana farriin baa laga sugaayaa oo wuxuu yidhi bal hooyadeed baan la soo tashanaya iga warisug idan waa rasuulkii baa ka warsugaaya gabadh zawjadiina go'aankaasi u dhiibtay u guurin mayna ku tarintay weliba dhaarata idan had wasiiru daakhili hadduu soo istaaga waa adagta way adagta mar haddii weliba khaali laisla noqo oo hadalkii laisku celceliyo boqolkiiba sagaashan in lagaa xoog badaya dhici karta bannaankaad garasgaras ku tahay gudaha markii la galo xoday baad noqon marka dhaf malid markii gudaha la tago oo labadiinna kale qurfa maad qurfa camaliya marka laisla tago wax go'aankaadii uu taraya midna ma jirto laakiin bannaankii libax baad ku tahay in maarata ina sankataabtaata ina libax sankataabtaata bannaanka gudaha markii la galayo qurfat alcamaliya waxaa waa xoday baad ku soo bixaysa xoday oo maarata xash ah oo waxba aan ahayn go'aanka markay ku dhufatay lacamrullaahi laa nuzawijhu ninkii marka go'aan muqaati inuu noqdo falammaa araada an yaquuma marka inuu istaaga markuu doonay liya'tiya rasuul allahi sal allahu calayh wasalam go'aan muqaataad mar laga hor yimid oy dhaarato tiri u guurin mayno ma hadal baa yaal maryihiisii uu urursado wuxuu dambe kaco inuu rasuulku u sheego rasuul allah waa soo diiday hooyadeed markaan u tegay oon wada hadallay hooyadeed way diidday inuu dhuhu inuu u warramo markuu doonay bimaa qaalat ummuhaa hooyadeed waxay tihi inuu u sheego markuu doono damco inuu dhaqaajiyo qaalat iljaariyat gabadhi baa soo booda gabadhi baa qolkii bay ku jirtaa oy ka dhegaysanaysa hadalladay isku celcelinayaan bay dhegaysanaysa gabadhi baa hadashayoo qaalad waxay tihi jaariyadii wahiya fii sitrihaa meeshii asturkeedii qolkii jiifkeeda ay ku jirto tasmacu ayna maqlayso hadalkoodii waxay isku celcelinayeen ay maqlaysay qaalad waxay ku tidhi man khaabanii ilaykum waa kee cidda idinmaarata iga kiinsoo doontay cidda khidbada la timid ee aniga la yidhaha loo guuriyo waa ciddee bay ku tiri maarata fa akhbarathaa ummuhaa hooyadeed baa u sheegtay oo waxay tihi inta ilaahay rag badiyey gabadhiya julaybiib baa lagu keenay bay tii inta dad ilaahay badiyey oo waxaan waddada rag joogeen julaybiib baa laguu soo doonay bay tiri maanta saasay ku tiri fa markaa gabadha cajiib bahayd gabadh aad iyo aad khatar ayay ahayd oo aad cabqariyad u ah. waxay ku tiri ataruduna ku tir ataruduuna ma radiyaysaan calaa rasuulilahi calayhi salaau wasalaam amrahu ma rasuulka inaad arintiis radidaan baad rabtaan bay ku tiri waalidkeeyow labadii waalidow ma rasuulka amarkiisa inaad ka hortagtaanood radidaan baad doonaysaan atarudduuna calaa rasuulillaahi amrahu rasuulka alla miyaad amarkiisa radiyaysaan sidaasay ku tir markaas maxay tidhi idfacuunii ii dhiibay tiri ii guuriyo ninkaa rasuulka ii keenay fainahu lam yudayicnii marnaba ilaahay marka dayici maaye oo alla xaggiisana liga dayici maayo xagga rasuulkana liga dayici maaye ii guuriy tii idifacuni ii dhiibay tiri ninkaas fainahu lam yudayicnii ima dayacahay riwaayaadka qaarkoodna waxay ahayd aturiiduuna ma waxaad rabtaan an taruduu calaa rasuuli ilahi sal allahu alay wasalam amrahu ma rasuulka alla amarkiisa inaad riddaana ku gacansaydhaan baad rabtaan waalidow sidaasay ku tiri markaasaa markay saa ku tiri yaa waxay tidhi in kaana qad radiyahu lakum rasuulku hadduu saa idinka raadli noqday maarata fankixuuhu u guuriye hadduu rasuulku sidaa idinka raadli noqday oo idiin soo dooray ninkaas halkaasaa khayrku ku jiraaye fankixuuhu bay ku tiri war u guuriya fa markaa fakaannahaa jalad can abawayha jalad ama fakaannahaa xallad can abawayha labada riwaayaod bay soo aroortay oo jalad waxaa weeye haddii la yidhaahdana bimacnaa arrin gumuud ka gale ama shaydaan iyo wax yar taxriish ku sameeyey bay marada ka fayday oo rasuulka ahmiyadiisii iyo in la radiye khuduurada ay leedahay bay tusisay xallad haddii la yihaadana waxay ka furtay xadhigga ka furtay arrin cidhiiri ku ahayd bay xadhigga ka furtay way baraarujisay waxay tihi mar rasuulka allaad rabtaan inaad amarkiisa radidaan sidee alla idin yidhi xaggee baashu idinka martay sidaasay ku tiri dayib wa qaala labadoodiiba isla markiiba way garwaaqsadeen labadii waalidba aabbihii iyo hooyadiiba wa qaala waxay ku dhaheen sadaqti run sheegtay bay ku dheheen run sheegtayoo rasuulka hadalkiisa in la radiya ma ahaydhe saasaad nugu baraarsan run sheegtay bay ku dhehen sadaqti riwaayaadka qaarkoodna waxay ahayd oo maaragtay saas u soo waxayeen fadahaba abuuha aabbaheed baa tegey run sheegtay intay dhaheen buu aabbaheed tegey ila nebiy sal allahu alayh wasalam rasuulku u tegey faqaala wuxuuna ku yidhi in kunta haddaad tahay qad raditahu mid oo raalli ku ah sidaas aad raalli ku noqotay faqad radinaahu annaguna raalli baan ku noqon haddaad rasuul allah arrintaa noo soo doortay ood raalli aad ku noqotay annaguna raalli baan ku nahay gabadhiina waan ku siinay maarta ayib markaasaa rasuulku wuxu yidhi calayh salaatu wasalaam fa innii qad radiituhu gabadhaas inaan ninka u guuriyey arrintaas raalli baan ku ahay raalli waa u guuriyey ayuu rasuulku u guuriyey calayh salaat wasalaam sidiibuu gabadha ugu guuriyey ninkii julaybiibaha intaasoo dhane macrakada ay dhacayso julaybiib wax war uu ka haya maleh waxaasoo dhan warba kama haya isaga ninkaa loo dagaalamaya war kama hayo waxaa riwaayaadka qaarkood ku jirta ibnu cabdillah raxmatullaahi calayhi wuxuu soo naqlinaya kitaabkiisa alisticaab wuxuu ku sheegayaa gabadhi markay hadalladii isku celcelinayeen fa samicat ibnatuhumaa gabadhoodii baa maqashay bimaa araada rasuululahi sal allahu calayh wasalam min dalik rasuulka alleh wuxuu la rabay iyo wuxuu rabay risaaladiisii iyo hadalladay isku celceliyeen bay maqashay markaasay waxay tii ma waxaad rabtaan inaad rasuulka ilaahay amarkiisa aad celisaan fatalad waxay ku dul akhriday buy wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrin bay ku dul akhriday waa gabadhood bal u fiirsa war waxay tidhi qof mu'mina iyo gabadh mu'minada nin mu'min iyo gabadh mu'minada hadduu alle iyo rasuulkiisa xukun xaggooda ka yimaado choice iyo khiyaar may lahayd idan rasuulkii hadduuba idin soo amray khiyaar melidiina way meeshaas talad marka waxay ku dul akrida aayaddaasi ku dul akrida bal u fiirsa bosishinka aayadda u adeegsatay gabadha iyo qiimaheeda wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri ibnu cabdibar wuxuu leeyahay aayadda ayadii bay ku soo degtay buu leeyahay isagu laakiin ibnu kasiirna wuu soo naqlinayaa laakiin waa laga xoog badan yahay waa laga raajixsan yahayo zaynaba bintu jaxshi bay ku soo degtay ayada sida raajixa gabadhaasi ku soo degtay markii zayd binu xaarita loo guurinayey bay ku soo degtay laakiin sida saxiixa way ku dul akhriday aayaddan bay munaasabo u qabsatay way ku dul akhriday oo tihi wamaa kaana limuuminin walaa muminatin idaa qada allaahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim sidaasa ugu dul akhriday arrin cajiiba ah eh. macnaheed halka waxay ka dhigan tahay carruurta aan inagu dhal hadday naga saxsan yihiin oo daliil iyo buruuf noo keena in hogaansano wey war aamus iyo waa lagaa wen yahay iyo maannaga haddana wacdiyeysaayo hawl kuu taallama waxaas hawlahaasoo dhan waa orte orod soomaaliya la'ad iyo dhulkaad ka timid la'ad waxba kama jiro gabadha aayaddaasi ku dul akhriday labadoodii markaa way u run sheegeen sadaqtii bay ku dheheen mayna isdhariijinninoo mayna isadkaynin oo gabadh yar baa tahay aamus xeshoo nin jecelidaa kankan mayna dheh waxaasoo dhan umayna akhrin oo waxyaabaha inagu akhriyi lahayn wey ma u ordaysaa maxaad noo garaba ordaysaa mayna rabtaan inaad celisaan markaasay ku dul akhriday ayagana way garwaaqsadeenoo faqaala sadaqtii bay ku dhehen runbaad ahay wasallamtu waxaana u hoggaansamay limaa yardaa lii bihi rasuululahi sala allahu waxaan raadli ku ahay oon u hogaansamahay rasuulka alla wuxuu raalli iiga noqday baan anna raalli ku ahay idan xaggeed wax u wadaa mit saasay ku tiri radiitu waxaan raalli ku ahay oo wasallamtu aan isu dhiibay bay tihi limaa yardaa lii bihi rasuululahi sal allahu calayh wasalam rasuulka alle wuxuu raalli iiga noqday oo ii soo dooray asagu uu ii soo khiyaaray kaasaan anna naftaydana u dhiibay raallina aan ku ahay bay tii sidaasay tiri fadacaa lahaa rasuululahi sal allahu calayh wasalam rasuulka alle yaa u duceeyey idan saxaabatu rasuulilaahi bilaash ayagoo bannaanka marahaya janno loogu bishaaraynin qiimo ay lahaayeen bal u fiirsa rasuulka u duceeye wuxuu yidhi allaahumma suba calayha alkhayra sabba walaa tajcal cayshaha kadan kada allow khayrka ku shub sida roobka u shumoo kale allow khayrka ugu dul shub nolosheedana ha ka dhigin nolol adag ha ka dhigin maciishadeeda nolol sahlan adduunyada iyadoo socota ilaahu iridda oga soo geliba bal u fiirsa maxay ku kasbatay ducada gabadha istislaam iyo hogaansan ay hogaansatay wey innagana imisa markii gabadh lagaa soo doono dhammaantain waan is wada ogna aduu yaa tahay ree garas ree garas yaad ka sii ree xoday ree xodayn ree galo ah, ah. niyo soma weyda inaynu isku dhinacata u foofin iska badaaba geelenne hataa dameeraheenu isku dhinaca uma kacaan niyo ree garasi ree waan maaragtay waxyaabo badan ba iska jira iyo xag xag ina kala leex ama gabadhi baa ku tiri ninka ii guuri aba ninkaa ma taqaanaa nin nebi maxamed uu soo xulay maxaad u malay nin sahlan inuu samayn bay ogta idan agteeda miisaan ma aho xoole iyo guri weyn loo dhigay iyo wax agteeda mahayn agteeda waxaa tasgiyadan soo bixiyey waxaa sharafa ugu suganba nebi maxamed baa ku soo doonay nebi maxamed nin uu wakiil ka yahay u fiirsa julaybiib iyo rabiica farqiga u dhexeeya rabiica asagaa la diray oo waxaa lii orodoo ninkaas hebel u tago waxaa tidhaha rasuulka allah isoo diray gabadhiinna ii guuriya ku dheh laakiin julaybiib rasuulkii ayaa ninkan u yimid asagaaba naftiisa rasuulka yimidoo gabadhaada i guuri ninka juleebib la dhahaanuu rabaa nebi maxamed waa ninka khaadibka wax doonay idan gabadha waxay halkaa ka dareemaysa muujinaysaa khidbada nabigu uu soo doonaybaaba kafaa biha sharaf taasaaba sharafa ugu filanba xoole iyo heblaaye iyo kan iyo innagana imisaa lagu meheriye hebelkaabaa lagu meheriye waxaasa aan waxba ka jirin kolley hadhow la siin maaye goobtii in wax badan lagu sheega maran waxaan jirinba shan kiilo dahaba iyo toban kunoo dolara toban kunoo dolar iyo shan kiilo dahaba gabadha lagu meheriyo garaskii kalaansan doqon ba markaas waaya waxaa lagu yidhi abbaheedi heblaaya iyo hooyadeed waa la siima haweenka meher lama siiyee hadhow waa lagaa cafinayaaye goobta maan rabna in la ogaade maarata iska yeel waana arrin dhacday weyaan oo gartoodii anu aankan shan kiilo oo dahaba iyo toban kun oo doolar shan kiilo oo dahaba goormuu bixin ninkan markii la qiimeeyena waxay noqotay toddobaatan iyo shan kun oo gini toddobaatan iyo shan kun oo gini toddobaatan iyo shan kun oo gini waa meeqo doolar waa boqol iyo santi kun oo dollar wey kunkii gini wuxuu u dhigmaa saddex iyo toban kun iyo dhowr boqol oo lacag kenya wey kunkii maya waa boqolkii boqolkii baa saddex iyo toban kun iyo saddex boqol ama afar boqol boqolkii gini kunkii waa kunkii waa boqol iyo konton kun waka boqol iyo soddon iyo shan kun waa kunkii gini idan toddobaatan iyo shan kun ku dhufo marka boqol soddon iyo shan kun toddobaatan iyo shan kun ku dhufo imisay tegeysa malaayiin bay tegeysa an kun oo eh, han kiilo oo dahaba iyo toban kun oo dollar baan laba cunug markay dhusha maalinka dambe madaxa laisla galay waa lamagodle weeyaane iyo faradheer wey madaxa laisla galay oo heblaaye heblaaya layidhi mada waan ku furay wey meherkayga halkaa dhig bayta oo intay ka keena toddobaatan shan kun oo maarata intay ka keen meherkay bartaa dhig bayta waan kugu noqon waa ku noqon haddana waa laysku dhacay dana waa furay halkaa dhig bay ti maalinka dambaa garta leeka wuxuu wadaadiyo saasaa jirtee maxaan sameeya meeshana nolol kama jirto haddi meherka iska bix maayo anigaba haddii suuq liigeeyaaban wuxuu goynayninba intaas intaan u dooniba suuq haddii liigeeyaaban goynayninba iska da aniga ugu wey baan weligii mulkiin buur wax haggee jirta baan ku markin ugu meherina hooyadeed iyo abtigeed iyo isriir iyo walaalaheed oo maxay ku dhaheen waa lagaa cafinaya iska yaal baa layidhi oo adu maxaa la samaansabi cimrigaada intuu dhan yahay maarata gini gini usi baan ku idhi bil kasta labaatan gini bilkasta hadayna kaa cafin inta aad noloshaadu ay tahay labaatan labaatankiina u bixin masruufkaaguna kugu haysa iskana siidaa haddii nolol ay suurtageli weyd waxaas wax saxa mawaasiintaas innagaa naqaanee saxaabatu rasuulilahi meher maxaa laga dhigiyey guri maxaa laguu dhigiyey waxaa midna ma jirine radiitu wasallamtu limaa yardaa lii bihi rasuululahi sal allahu calayh wasalam idan tasliimkii noocaa iyo hoggaansankii maxay gabadhi ku heshay ducadaa rasuulka calayh isalaatu wasalam u duceeyey maxamed oo ku yidhi allaahuma sbub calayha alkhayra saba walaa tajcal cayshaha kaddan kada bu anas binu maalik wuxuu leeyahay falaqad ra'aytuhaa waan arkay gabadhi julaydbiib markuu ka dhintay kadib la min anfaqi hayibin fi lmadiinati garoob madiine ku nool gabadha ugu infaaq badan ayadoo aan arkay bu waxbixiska masaakiinta agoommaha dadka tabarta yar ay saas gurigeedaan laga bixin bu marka min anfaqi hayibin fi yani qofka ugu nafaqa badan oo ugu infaaq badan oo qof dumara oo nin lahayn gabadha ugu infaaq badan bay ahayd magaalada madiino la yaqaanay masaakiin oo dhan iyo duqay oo dhan iyo wixii agoommo oo dhan waxaasoo dhan baa gurigeeda tegi jira kolkaasay ururin jirtay oo hantideedii siin jirtay oo aad bay wuxuu yidhi u dhaqaalayn jirtay ducada rasuulka calayh salaatu wasalaam yaa gabadhaa ku dhacday ducadii rasuulka calayh salaatu wasalaam waxaa kaloo riwaayaad kale uu leehay anas bin maal famaa kaana fi lansaari ayimun ree ansaar qof garooba oo kuma sugnayn anfaqa minha ayada ka waxbixis badan ka waxbixis badan oo ka deeqsisan oo ka maarata ka qiimo badan ree ansaar kuma soo aroorin halkaas daraase cajiiba ayaa ku jirta awalan waa qafaadka waxaa weeye qoyskaas rasuulka ninka julaybiba qiimaha u dha bay ku tusinaysaa kow iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo u jecla aaniyan rasuulka ogaanshihiisa iyo xogta saxaabadiisa suu ahye qof kastana waxa uu u baahan yahay inuu maarata u raadin jiray uu kii guur raba iyo kii xoolo raba iyo kii maarata wax kala raba iyo kii baahi kala haysa intuba rasuulka calayh salaatu wasalaam xogogaal buu ahaa saxaabadiisa ogaan jira aaniyan mujtamacii saxaabada ahaa ee rasuulka maarata ku dhex noolaa siduu rasuulku u tarbiyeeyey mar hadduu amar rasuul xaggiisa ka yimid uu yahay si u hogaansami jireen caruurtu tarbiyaday qaateen iyo familku sida ay nabi maxamed calayh salaatu wasalaam iyo tarbiyadiis iyo sida ahaayeen hadday yar yar yihiin iyo haddii dad waaweyn yihiinba qaabkay ahaan jireen kadaalika waxaa kaloo laga qadanaya qofka hadduu isu dhiiba diinta islaamka oo waxaan sharci islaam weeyaan haddii la waan hoggaansamay u yidhaahdo inuu ilaahay ciwad badan iyo khayr badan ilahay uu siinayo gabadha waxaa la mid a ah. gabadha la dhihi jiray faatima bintu qays ama umu salama oo rasuulka calayh salaatu wasalaam markuu abu salama ka dhintay uu guursaday ayaa geeridii abu salama markii loo sheegay bay ducadii akhristay allaahuma ajirnii fii musiibatii waakhlufnii khayran minha meeshay marka ahayd ducadii noocaas ahayd ba markay soo akhrisatay ina lilah wa ina ilahi raajiun ay soo akhriday ay tiri allahuma ajirnii fii musiibatii allaw musiibadayda iga ajirsi waakhlufnii khayran minha wax ka khayr badanna iigu bedel la dhihi lahaa bay wakhlufniiba istaagtay waxay tihi waman huwa khayrun min abi salama abu salama qofka ka khayr badan waa ka saaxibu hijratayn buu ahaa xabashay dadkii u hijrooday buu ka mid ahaa haddana madiinu u hijrooday waa keebay tiri abusalama ninka ka khayr badan amba istiracyadu markaas haddana isqabatoy waxay tiri soo amar rasuulka xaggiisa ka yimid moohaa ducada waa inaad akri markaas wakhlufnii khayran minhaabi markaas ayadu waxay leedahay fa akhlafaniy allaahu subxaana wa khayran minhu mid ka khayr badan baa ilaahay ugu bedelayo nebi maxamed baa ilahay subxaana wa zawji iga dhigay ummahaatulmuminiin bay gashay ummu salama marka halka waxay culimmadu leeyihiin hoggaansanka inaad xikmadda fahantay shardi ma hoggaansankaada isdhiibaysa oo sharciga islaamka ad qoorta u dhiibanaysa oo hadduu si kasta naftaadu ay u diidantahay aad ku qasbaysi ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr badan buu kugu siinaya khayr badan buu kugu siinaya shareecada islaamka hayla aadin xeerkeenna aan u leexanno innagii reebel maxaa noo dhexeeyey ilig haddaan iska jebinno maxaa ahaan jirtay saddex kunoo shilin buu ahaa reegaraa gaba reer garas inay ka jabiyaan ama lug ka jabeen inay ka jabiyaan ama madax laga daqro saddex kunbaa xeer noo ahayd war sidaas maaha ilig haddii la jabiyo waa shan halaad wey shareecada islaamka shan halaad wey laba ilig haddii lasoo ridana waa toban halaad wey saddex ilig haddii lasoo rido waa shan iyo toban halaad eh, eh, shan iyo toban halaad lama bixin karee saddex kunbaa xeer noo ah reer garasoo dhegaysta nimankiina reexoday soma garasa ninki garasaay ninki hebel hebel eh, inaad ilkaha baaga ka soo ridi jirta saddex kumaanta siiseen annaguna saddexda kuma idla fadhina war sharciga islaamka saa ma qabo bal waayahay geela soo qiimeeya waayahay shan halaad iyo shan halaad iyo shan saddex ilig baad rideene oo ninku ninkuu ka xoog badna ku dhinto saddex ilig riday idan shan iyo toban halaad markii la qiimeeyo hashiiba waxaa laga yaabaa soddon kun inay noqotaba idan soddon kun waxaad ku dhufataa shan iyo toban halaad bal ku dhuf imise noqon waa imise noqonaysaa waa lacag fara badan bay noqonaysaa lacag aad u badan bay noqonaysaa soddon lagu dhuftay maaratay fiftiin lagu dhuftay waa lacag aad u fara badan wey afar boqol iyo samti kun bay noqotay madaxayba reer garas gacanta saarteen inna lilaahi war waaba dhac waaba xeer madoobe maa saddexda ilaga yararkaa la soo riday waaba afar boqol iyo samti war howlaha ma xeerkeen nala aad waa khatar wey war shareecada islaamka mar ayadaa maslaxada taqaana haddii kale waxaa ku dhiiran ninkii markay saddex kun laga bixi nin waa sahal buuta inuu kala dharbaaxantu ku dhintay isha ka soo rido ishuu ka soo ridi gacantuu ka goyn oo lugtuu ka jabin saddex kun baa la bixin maxaa yeele wuxuu ogyahay saddex kun in xeer laakiin hadduu og shan iyo toban halaad iyo soddon haddii boqol halaad in la bixinayo nin ninka kale ku degdegahay male marka markii shareecada lasu dhiibo khayr badan baa ilahi subxana watacala keena idan gabadha markay saa u hogaansato ti radiitu wasallamtu limaa yardaa bihi rasul sal allahu calah wasalam rasuulku saasoo ugu duceeyey khayrkaa faraha badan bayn yeela ayib ka soo gudub intaas julebiib gabadhi waa guursaday gabadhi waa la aqalgalay reer rejule bibligaada ahaan jireen maali maalmaha ka mida marka duulaan baa loo baxay de waa jihaadkii futuuxaadku socday julaybiib ciidankii buu raacay ciidankii ayuu raacay dagaalkii baa la galay dagaalkii markii la galay julaybiib nin macruuf ayuu ahaa xagga geesinimada oo mar allaal markii macrakada iyo dagaalkii la galo markii nabadgelyada la joogo nin kasta inuu hadlo waa dooni nin kastana waa jecel yahay inay magac u qaato laakiin markii xaqiiqada loo tago way kala duwantahay mar allaal markii dagaalka la aado oo lashor istaaga juleybi waramaho dhan baa loo dhiibay juleybiba hadda waanta waa maalin bal warankan iga qaba kaada idhiiba kayga qabso iyo kanu kan weeyaan baa la dhihi jiray juleybi dagaal ku galay waa shahiiday xadiidka dhegaysta marka imaam muslim eh, raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa saxiix uu ku soo saarayo baab wuxuu ka dhigtay maaragtay baabu fadaa'ili julaybiib julaybiib fadaa'isha uu idan xadiidka sanadkiisa abu barzat alaslami ayuu sanadkiisa u soo marka marka wuxuu yidhi rasuulka calayh salaau wasalaam kaana nabigu calayh salaatu wasalaam fii maqzaa lahu duulahan oo futuxaadka uu waday mid ka mida yuu rasuulku u duulay buy macrakaa dhacday oo aad baa loo baabaay oo maarata gaaladiina waxbaa laga laayay saxaabatu rasuulilahina rag fara badan baa go'ay oo meesha ku shahiiday markii laga soo food qaaday dabcan waxay ku tusinaysaa sawirka xadiidku sawirhayo inay gaaladii laga reeyey maxaa yeelay goobtii ama markay tageen kadib baa la yimi laakiin haddii ayaga la dhihi laha way reeyeen meydkoodii qaadan lahayn laakiin goobtii bay rasuulkii saxaabadii yimaadeen ugu dagaalamay markaasaa meydkii muslimiintii iyo gaaladii oo isdhex daadsan baa la baadhay idan halkan waxaad garanaysaa gobada inay u hadheen saxaabatu rasuulilah iyo ciidamadii muslimiinta u hadheen marka rasuulka allah ayaa duulaan iyo jihaad buu u baxay julabiibna ciidankaasoo ka mid ahaa ciidankii markii dagaalkii la galo xagg iyo xaggaba geeri badan ay dhacday oo saxaabo badan ay shahiideen oo la soo kala food qaaday oo lasu yimid baa rasuulka alayh salaau wasalaam faqaala liaصxaabihi wuxuu ku yidhi hal tafqiduuna min axadin war wax dadood la'dihin ma jirtaa ragga dib u fiiriyo wax dadood weydeenoo tabaysaan ma jirtaa markaase waxay dhhen qaaluu waxay dhhen nacam rasuul allow fulaanan wa fulaanan wa fulaanan baan haynin bay dheh hebel iyo hebel iyo hebel midna ma haynan maaragtay dadkii soo bax kuma jiraan markaasaa la yidhi hal la raadiyo haddana raggii baa la soo helay iyagoo wada mayda kadib haddana rasuulku wuxu yhi alayh salaatu wasalaam hal tafqiduuna min axadin war wax kale ma laadihin cid kalo haddana maqan ma jirtaa qaaluu haddana waxay dhhen nacam fulaanan wa fulaanan wa fulaanan baana haddana haynin baan haddana markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi hal tafqiduuna min axadin war haddana wax ma laadihin qaaluu laa bay dhehen wax dambo hadda aan intaa aan sheegnay mooyaan wax dambo hadda aan tabayna ragga intiisa kale waa joogaan laakiin intaasaa naga maqan bay dheh intaasaan la haynin bay dheh ama gaaladii baa nolol ku qabsadeen ama waa la laayo way shahiideen war lagama haya intaasaan nahayninba waa ku celiye rasuulka markaasaa rasuulku wuxu uhi calayh salaatu wasalaam haddaad tidhaahdeen waxba nagama maqno laakinii afqidu julaybiiban buui anuu laakiin julaybiib baan walu fiirso intay dad sheegayeen rasulku ma sheegin mansilada ilaahay agtiisa uu ku iyo rasuulka nabi maxaabtiisa uu ku bay ku tusinaysaa laakinii afqidu julaybiiban julaybiib baan aan haynin haddaa idinku dad kale weydeen aniga julaybiib baa haynin buui oo maqan buui oon ciidanka ana ka dhexelin buui dadkii meesha ku dhintay oo kuwa nool iyo maaajeeda kuwa eh, muslimiin iyo gaalaba meesha baa la daadsanya fauliba waa la raadiyey filatla baa laga dhex raadiy maydkiibakan laga dhex raadinhaya fauliba filatla baa laga raadiyey fawajaduuhu way heleen ilaa janbi sabcatin bay ka heleen toddoba gaal maaragtay dhinacood asagoo jiifa oo asna maydaya halkaa ka heleen ilaa janbi sabcatin bay heleen qad qatalahum uu dilay toddoba uu dilay uma qataluuhu ay markaasna ay dileen say u raadinayeenba waxay ka heleen toddoba gaal dhaxdooda isagoo ku jira oo toddobadiiba asaga uu dilay kadibna markaa isaga ay dileen toddoba markuu isbarbar dhigay ba ayaguna markaa dileen u yimaadeenoo dileen markaas si loo raadinhayba fawajaduuhu way heleen ilaa jambi sabcatin toddoba dhinacooda isagoo yaalla qad qatalahum uu dilay uma qataluuhu ay dileen fa aata anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka inta loo sheegay rasuulkaa u yimid fawaaqafa calayhi waa dul istaag maydkiisii oo meesha yaalla toddobadii gaalla ay ku hareeraysan yihiin oo ayagana mayd yihiinoo miduu waran uu ku dilay iyo miduu seeftiisa oola tegey iyo miduu toorrida la tegey uu ka dhigay toddobadiibu meesha uu dhigay asagana ay dileen buu rasuulku soo dul istaagay fawaqafa calayhi faqaal qatala sabcatan toddoba ayuu dilay uma qataluuhu way dileen bu rasuulku alayh salaatu wasalaam haada minii waana minhu haada minii waana minhu haada minii waana minhu rasulku yih alayh salaatu wasalaam saasuu rasuulku ku yidhi qatala sabcatan buu dilay uma qataluuhu kadib baasna dileen haada minii haada julaybi minii anuu iga mid yahay wa minhu anuguna asagaan ka mid ahay saddex jeer buu ku celceli laba jeer ilaa saddex jeer buu rasuulku kelimada ku celceli maa macnaa haadihi اkalima haada minii waana minhu haada minii waana minhu macnaheedu maxay ta alimaam اnawowi raxmat ullaahi calayhi aayaddan markuu maaragtay uu fasira kelimada markuu fasiraaye oo uu tafsiirinaya wuxuu yihi macnaheedu waxaa weeye oo looga jeedaa almubaalaغaةu fii itixaadi dariiqatihima julaybiib iyo nebi maxamed isku wadda inay ahaayeen buu maaragtay mubaalaqo uu rasuulku waxay dheeraana julaybiib iyo aniga isku waddaan wey isku dariiqaan haysannaa wey asagoo iga mid buu yahay oo waddadaydiiba anna ka mid dhibcaanha isku waddaan ku taagannahay mutaabacada julaybiib iyo maxabadu rasuulku u hayay iyo waddada marka itixaadu dariiqatihima waddadoodii inay mid tahay bay ku tusinaysaa buud iyo waittifaaquhumaa fii taacati illaahi subxaana wa tacaala iyo taacada ilaahay inay isku mid ku yihiin oo weygii nebi maxamed iyo siduu u dhaqmi jiray inuu ninkaa u dhaqmahayay ku tusinaysaa buud saasay ku tusinaysa mubaalaqa almubaalaqatu fi itixaadi dariiqati idan waa makhraati kac wey iyo taskiye wey intaa rasuulka kumuusa daynina markuu saa yidhi haadaa minii wa ana minhu uu yidhi markaasaa wuxuu le fawadacahu rasuulku wuxuu dejiyey calaa saacidayhi labadiisa dhudhumuu saa u saaray intuu saa u qaaday nin fudud bu aha yuu halkaa gacmaha saa u saaray gacmihii nabi maxamed saa u qabtay saa intuu u soo qaadaybu halkaa calayh salaatu wasalaam gacmihiisa dhudhumihiisu saa u saaray fawadacahu calaa saacidayhi laysa lahu ilaa saacida annabiya calayh salaatu wasalaam wax nacshya iyo wax gogola iyo wax meel oo la dhigay ma jirto ilaa nabi maxamed gacmihiisaa loo goglami ti la aadayba nabi maamed gamihiisu isaa usaa saasuu u aatay markaasuu saa u hayey inta qabriga loo qodahayo o dhan nabi maxamed baa saa u hayy jacaylkii kalgacaylku u sidaa raggaasa rag ah innagana maanta haddii nebi maxamedi saxaabadii taariikhdoodii waxay ahaayeen juleybibnin hanti badan lahamaahayn hayarka waxaa gacanta rasuulka loogu goglay waxaa ahayd qalbi uu lahaa iyo jacayluu rasuulka iyo diintiisa u hayey wuxuu leeyahay raawigan laysa lahu ma sugnaanin julaybiib ilaa saacida الnabiy calayh الsalaaةu wasalaam nabiga labadiisa dhundhun baa u ahayd buui gogol oo saa loo saaray nabigaasaa u hayey saasuu u hayey markaasa wuxuu yidhi faxufira lahu faxafaruu lahu god bay u qodeen rasuulkana intaa saasuu hayy saasuu u xumbaarsanaa markaasaa godkii loo qoday fawudica wawudica waa la dejiyey fii qabrihi qabrigiisa ayaa la dejiyey walam yadkur haslan in la dhaqay oo lagu tukadayna muu sheegin xadiidka idan halkaa waxaanu ka qaadanayna mansiladu julaybiib laha rasuulka nabi maxamed gacmihiisu saa uu qaaday sidaasuu u hayey nacshigii iyo dadka lagu qaadi jiray o dhan laguma qaadin inta qabrigiisi la qodahay saasuu nabigu u hayey kadibna godkiibuu geliyey kadibna godki ayuu geliyey taa waxay daliil u tahay ku tusinaysaa qiimahu julaybiib laha qiimaha ee julaybiib laha waxaanu ku khatimaynaa marka arrimaha markaanu fiirin miisaanka iyo qaababka bani aadamka wax ku miisaamo iyo alla subxaanahu watacaala mawaasiinta wax ku miisaamayo rasuulkiisa aad baan u kala fogna innaga qofka waxaa laga yaaba inaan xoolo iyo bidhaan u leeyahay iyo reer uu ka dhashay iyo madaxtinimo iyo mawaasiin kale oon macno lahayn inaan la raadsanaa dhici karta laakiin taqwa iyo alla agtiisa qiimo ku leeyahay iyo diinnimo iyo waxaasoo dhan inayna fiirinin baa dhici karta oona arrimahaasoo dhan ayna fiirinin arrintaana waa arrin khatara wey صaيiح mslim waxaa ku soo arooray i maarata imaam mslim صaxiixiisa wuxuu ku soo arooriyey in allaha laa yandur in alla subxaana wa tacaala qalbigiinna iyo camalkiina ayuu fiirinayo ma fiirinhayo maaragtay mansiladaada aad leedahay iyo jagadaad haysa iyo xoolahaadii midna sawirkaada iyo boodhinkaada iyo quruxda aad leedahay iyo xoolahaada ma fiirinayo laakiin qalbiga waxaad ku xumbaarsanta iimaanka qalbigaada ku jira iyo daacadnimadka kugu jirta iyo diin jacayl iyo islaam jacayl iyo ruuxdaad xumbaarsantahay qiimaha ay leedahay iyo camalkaada labadaasaa la fiirinaya saa darteed be culimmadu waxay dhaheen markay ka hadlaayeen fahada saxaabiyu ljaliil bay dheheen saxaabigaa qiimaha badan wain lam yakun lahu maalun yusamaalba uusan lahaanina walaa jaahun manzile iyo wax weynba dadka dhexdoodiisu ku lahaanina walaakin lahu qalbun aahirun bula qalbi aahira oo nafiisa oo aad iyo aad u qiimo badan ayuu lahaa ayib marka mawaasiinta marka qalbiga saafiga faalqalbu saafi huwa aladii yanduru ilayhi ka la fiiriya kaasaa qalbiga saafiga kaasaa fallaahu subxaanaه wa tacaala yanduru ila alquluub wاlacmaal ayuu fiiriyaa laa ila asuwari wاlajsaad walaa ila alamwaali midna ma fiiri alla subxana qalbiga saafiga iyo camalka kaa muuqda buu alla subxaana wa tacaala uu fiirinhayaae ma fiirinhaya waxa aanu haysanno iyo xoolaha aanu leenahay iyo waxyaabahaasan kale iyo maqaayiistaaso dhan midna ma fiirinayo ikhwatii fillaahi halkaa waxay ku tusinaysaa saxaabatu rasuulilaahi dad ilaahay doortay ayahay ay yahay والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والله سبحانه وتعالى وتزكية من الله كتمد ويان سابقين تهور يراء أنصار يا مهاجرين الله سبحانه يكوى وناك كر عالي وناك كر عالي إلى يوم القيامة ويسوق قليان وبالشرط وإن إحسان كر عدو والسنة يدقن كودي كر عدو لكن بدعي خرافه iyo iyo waxaan loo baahnayn haddaad la timaadid maaragtay waladiina itabacuuhum biixsaani ma soo gelaysa ma soo gelaysa idan kuwa radia allaahu canhu bal ridlaha ilaahay allah raadli ka noqday bal allah oo kaa raadli noqda yaa heli karaan waxa ugu qiimo badan wey idan ikhwati filaahi aad ayaan ugu baahannahay diraasaadka inay saxaabatu rasuulilaahi fardan fardan inaan u daraasayn oo nin kasta qiimaha uu lahaa u daraasayn safaan bin mucadil oo kale hadda saxaabiga jaliilka ee ifkigii maarata sababkiisa aayaad ay ku soo degeen shaqaduu qaban jira cid u dirsatana ma jiro nebi maxamed iyo ciidamadiisii markay baxaan oo jahaadkii meel la aado yuu awrkiisu asagoo diyaarsan jiray faraskiisuu diyaarsan jiray ama awrka uu wata gaadiidkiisuu diyaarsan jiray markay tagaan ayuu ka daba bixi markaa wuu daba soconaya caawa markay meel baryaan ayuu subaxii soo mari meesha waxay ka tageen iyo waxay illoobeen iyo wixii ka dhumay iyo waxaasoo dhan buu uruurin cid u dirsata ma jirto hawshaasuu qaadanaya marka asagu wataa kolba meeshay degaan buu ugu geyn marka meeshay degaan meel ka sokaysuu degahaya keligii halkaasuu iska barya subaxii buu haddana raranaya awrkiisa subaxii meeshii ka guureen buu tegi wixii alaabahaaiyo waxaas innaga maanta mawaasiintaas qofka maarata ku dhaqma xoogaa waxbaa u yar dhiman baa leleh meel aan loo dirsanin iyo shaqaa loo dirsaninba ninkan waa nin waxaan loo dirsaninba ninka hadda intuu iska taga qaxootiyaasha iyo dadka muslimiinta iyo awdaacdooda iyo soo waryaa u dirsada waxaan shaqala'aan bal intuu meel u kacay ma war adiga wareega samaynaysa kuu dirsa ninkii intee la qabsado yaabaa laga dhigaba doqon aan waxba kala garinayn oo meeshuu doona iska kaxaysanaya war adman iska kaa kaxaysanaya war mehe umuuraha muslimiinta iyo waxyaabahooda iyo in loo sacyeeyo min aliimaan bay ka midta fadal idan ikhwatii fi illaahi ilaahi subxaana wa tacaala hanugu irsaaqo xubu saxaaba saxaabada iyo kalgacaylkooda daraasayntooduna aad bay muhiim u tahay waxaan idiin dardaar nafteedii naftiinna baa la kacabsi iyo inaanu taariikhdeenna iyo salafkeenna aanu dib u daraasayn waxyaabaha hadda muslimiinta laga soo galay iyo meelahaan dhihi kara waa lagaga guulaysta waxaa ka mid a taariikhdeenni baa nalaga jaray wax taariikh la yidhaahdo inagoo aad muslimiinta daraasaadkeeda aanu qaadanna male waa naadir wey wax kasta oo laga hadlaya ummado kale taariikhdoodanna loo aqriya iskuulaadka carruurteenna aan geynayno iyo meelaha la geeyo dhan waa un taariikha ummado kale taariikhdood baa loo aqriya qofka haddii mar taariikhdiisa laga garamariyana qofka waa u dhammaatay baagaroon ma leh laakiin meesha aad cumqigaada iyo intaad gaadhsiisan tahay iyo ciddaad ku abtirsanaysay haddaad aqoon u leedahay waa waxyaabaha waxay ka mid tahay qofka shakhsiyaadkiisa iyo ruuxiisa dhistay ka mid tahay idan shaksi caadiya ah inaad ahayn oo nabi maxamed dadkiisi aad ka mid tahay oo ummadda nabi maxamed aad ku jirta oo maarata salafu saalix aad ku abtirsanaysa saxaabatu rasuulilaahi iyo halkaa aad gelaysa abubakar iyo cumar iyo cali iyo maarata hebel iyo fulaan iyo fulaan inay dadkaadi yihiin halkaas inaad gelaysa maxamedulfaatix iyo raggii lamidkaa ah inaad halkaa ku abtirsanaysa haddaad aqoon u leedahay ictizaaz baad dareemaysaa iyo waxaad dareemaysaa qof nool inaad laakiin haddii uun lagaaga soo bilaabo isticmaarka intaasu sanaa lagu haysta madaxa lagaa karbaashi jiray intaa iyo raggii eh, maarata muslimiinta burburiyey taariikhdooda lagu akhriyuun oo taadina laga soo qaado waxaan waxba ka jirin oo waxyaabaha eh, maarata inhizaama nafsiya qofka ku rida oo naftiisao dhan baabi'inaysa marka waxaa loo baahan yahay taariikhda inaanu dib u akhrin oo akhriya saxaabatu rasuulillah wixii laga qoray iyo kutubta laga qoray kitaabka sira calaamu mala imaam dahabi uu leeyahay eh, maarata alisaaba oo ah, maarata xaafid bin cabdibar leeyahay xaafid bin xajar kitaabkiisa kutubo fara badan laga qoray laakiin maclasba shadiid waa yar tahayba wax maktabad intuu galo wax muaalacayn oo wax akhrisanaya inagu lamarkeennu aad buu yidhi inaan dhegaysanno waa laga yaabaa laakiin inaad wixii dul istaagtay xaqiiqatan haddaad dib aad u akhrido oo taariikhda muslimiinta ay lahaayeen iyo wixii futuuxaad haddii geesinimo tahay iyo hadday deeq tahay iyo haddii cabqarnimo iyo caqli tahay iyo haddii ay tahay cilmi ay tahay iyo haddii xikam iyo wax lagu hadla ay tahay runtii waxaa weeyaan waxaa jawhar jawhar maknuun ayaa fadhida halkaas oo kutubta maarata ku duugan laakiin man lahaa awey mucdilatun walaa abaa xasan lahaa buu ku yidhi abubakar radi allahu tacaala canh masaa'isha faraa'idka ama masaa'isha fiqiga nawaasilka ee aad adag cali bin abi taalib baa loo bandhigi jira markaasaa abubakar wuxuu yidhi mucdilaa nala soo waajahday maanta oona haysama abaa xasan aanna u hayn bimacnaa maarata arrin adagoona maarata cali bin abi taalib aan loo hayn riddatun walaa abubakar lahaa bal riddanimo hadday timaad abubakar baa marka iyo eh, dadkii maarata waqtigu rasuulku dhintay ridoobeen abubakr ba madaxa intuu ka garaacay buu soo wada celiyey marka markii saasoo kale ay timaado yaa la waa gaalnimo abubakar aan loo haynin wey marka salafkii hore iyo taariikhdoodii inaan akhrisanno caruurteenna ku tarbiyeenno waa muhiim wey manhajka muslimiintay ka mid ahaan jirtay dowlaadka islaamka markii jiri jire madaxweynaha caruurtiisa nin macallin oo khaasa u dhiibi jiray markaasaa aadaabta iyo akhlaaqda iyo taariikhda muslimiinta iyo wixii ay soo mareen baa loo daraasayn jiray idan ninkiiba buuxa ayaa xukunka loo sii diyaarin jiray oo taariikhda iyo wuxuu ku abtirsanhayo siduu ahaa ahaayo wuxuu dhan garanay lakiin innaga hadda waxba kama garanayn wax aan ka garanayno iyo meel ay ka timid iyo midna ma jiro dii lagu yidhaha dowla cumaaniya iyo dowla maarata umawiya imise dowladba udhexaysa waxba aad ka garanin dowla cabaasiya meeqa madaxweyneha soo marta dowla cumaaniya imise madaxweyneha soo marta waxba ka garan mayso laakiin haddii lagu yidhahdo britaaniya imise madaxweynha britaniagiddig waad wada tirinaysa joseph iyo heblaaye iyo king iyo kan iyo fadajon iyo wixii dhan baa wada tirin giddigood u wada tirinaysa waxaad boqolaal baad gaadhsiinaysa imise ciyaartooy bay leeyihin haddaad tiri horaad kasii wada sheegaysa madchester iyo heblaaye iyo kan iyo wixii dhan baad wada tirinaysa waxaasoo dhan baarlamaanka kenya haddii intaa cadlaadiisoo dhan baad wada sheegi dowla cabaasiya meeqa madaxweyne la hadli lahaan weligeyba inaad maqal baa laga yaabaaba hal madaxweyne in ahayd iyo inay boqolaal ahay waxba ka garan maysa taas in dalla calaa shayin fa inamaa yadullu calaa cadami ihtimaamin inaan ihtimaam inaga u haynin taariikhdeenna taariikhdeenna inta ayna aqoon ayna u lahaynna aan ku jirraa mugdi waxaan ku soo khatimaya ahmiyadda ay taariikhdu leedo waxaa laguu siin waxaa lagu soo dhexgelinaya taswiif baa laguu soo gelin for example laba dhacdaa idiin sheegaya dowla cabaasiya wakhtigeedii ayaa niman waxay la soo baxeen waiiqay la soo baxeen yuhuud oo muslimiinta ku dhex nool waxay dhaheen jizya ayaa laga qaadi jira waxay dhaheen annaga jizyadu waa na cafi waxaanu ka soo jeednaa bay dhaheen khaybar yuhuuddii khaybar waagii laga qabtay oo rasuulku cahdiga la galay kuwii baannu ka soo jeednaa bay dhaheen waraaq weyn bayba oola soo baxeenoo ku tawqiicsanya nebi maxamed u saxiixay maarata mucaawiya bn abi sufyaan iyo maaratay sacad binu macaad labadaasaana makhraati ku qoran waraaqaasi la soo baxeen ninkii madaxweynaha indhahu taagay war nimanka saas ile badikaadiyu rag buu u yeedhay wuxuu ihi fulaan igu yeedha nin muxadid oo taariikhda yaqaana buu u yeedhay hebel ha laigu yeedho war wuxuu nimanka waraaqda meela soo baxeen oo annagu ehlu khaybar baanahay nahay marka dowla cabaasi xaggee saldhigeedu halkaasi waxaa weye baqdaad wuxuu nimankan waxaas sheegeene oo inay ehlu khaybar yihiin oo yuhuuddii khaybar laga qabsada oo maaratay rasuulkiina waa ka tawqiiciis mucaawiya bin abi sufyaan iyo ninka la yihahda sacd binu macaad labadaasaana makhraati u eh niyo arrinta maxaan samaynaa bal ka warran saa u fiiriye wuxuu ihi kadaabiin weeyaan wax ka jira maawaxood khaybar goormaa la furtay khaybar sanadkee la furtay sanadkii toddobaad buu ahaa khaybar sanadkii toddobaad mar hadduu ahaa macaawiya sanadkii sideedaad buu soo islaamay sacd binu mucaadna sanadkii shanaad buu dhintay oo labada nin makhraatiga <laughs> meesha maxaa ka soo baxay ninna muslima maba ahaynba wakhtiga ilahi waa naloo qoray oo khaybar la furtay macaawiya sanadkii sideedaadoo maka la furanaya buu islaamay sacd binu mucaadna ghaswat axzaab nina sanadkii shanaad buu dhintay nina sanadkii sideedaad buu soo islaamay meesha maxaa ka muuqda marka waxba inuu jir marka taariikhda haddii aada garanaya saasa lagu marsiinaya hadduuse dadkaasoo kale uusa helin wuxuu waa run haddii nimanka u daaya baa la dhehira laakiin laba ninoo waxba ka jirin baa la yimaadeen taa waa mid weyn midda kale labaad dhacda hadda dhow dhacdo nairobi inay qola doodeen ma ogtihin meri hore laba qolo oo wadaada soomaaliya oo mar niqaash dhex maray ma taqaanaan ma maqasheen anuu goobjoog maanahayna waan maqlay laakiin shariidkan habeen wax yar saa u fiiriyey isla markiiba mulaaxadaa iga soo baxday haddaad haysaa ninka hayana dib ha ugu noqdo ninka hayana dib ha ugu noqdo su'aal baa la weydiiyey nimankii maaragtay burdaha watay baa su'aal la weydiiyey dhinaca burdaha niman ka soo jeeday baa su'aal la weydiiyey waxaa lagu yidhi waxaan faraha badan ee manaaqibka ee laleeyahay sheekh cabdulqaadir jilaani baa iskale aad leedihiin ninkan waxaan tirinhaya iyo sheekh cabdulqaadir jilaani sanadkiisa uu u leh lana diinteennu waa sanad wey lowla lisnaadu laqaala man shaa maa shaa lowlaa sanad hadduuse jira nin kasta wuxuu doonu iska dhihi lahaa marka ninkan sheekh cabdulqaadir jilaani lix boqol iyo waxbuu dhintay ninkan hadda ku haya maarata wa kuntu maca ibraahiima maarata xiina ulqiya fi nnaari wamaa baradat الniiraanu ila bidacwati وkuntu maca ayuuba fii zamn اlbala wma bari'a ayuuba ila bitaflati وkuntu maca muusa fii zaman waxaasoo dhan sheekh cabdulqaadir jilaani ku haya ee giddi waa la wada joogele nabi nabilahi nuux doontii baan la socday doontii anaa maarata meesha fadhiisay ku deji dadkii oo dhan asagaa la wada socdayba ninkan waxaasoo dhan tirinaya shee abdiqaadir jilaani weya lala hiye ninkan hadda waxaan ku waxaynaya u tirinaya sanadkoodii baa rabnaa baa lagu yidhi in ilaa asaga ninkan laga bilaabo ilaa cabdiqaadir jilaani sanad saa u socda noo sheegaa lagu yidhi su'aashii waxay kaga jawaabeen waxay dhaheen sanad miyaadna weydiiseen haa waxay dhaheen waxaa sanad soo naqlinhaya qaadi fii sanadihiba wuxuu ku sheegahayaa maaragtay alqaadi ciyaad alyaxsubi almaliki maghribaha kadalika alimaam albayhaqi baa asna sheegaya maarata alimaam abu bay dhaha abu iyo imaam maarata bayhaqi iyo qaadi ciyaad intaasoo dhan baa soo naqlinhayaan bay dhaha sanadka haddaa sanad naga rabti halkaa u doonay dhan raggaasoo dhan baa sanadka taxayo ilaa halkaasi gaadhsiinhayaan bal u imow halkaas habeen dhubayd baan yarta u fiiri qaadi ciyaad wuxuu dhintay shan boqol iyo afartan iyo saddex hijri markuu ahaa sheekh jilaani lix boqol buu dhintay iyo xoogaa kooday e horreeyey labadooda waa ninkay leeyihin sanadkuu naqlinaya sheekh jilaani uu wadaa bay leeyihin alimaamulbayhaqi wuxuu dhintay afar boqol iyo konton iyo sideeddii buu dhintay imaamulbayhaqi baa warinaya kule ilaa sheekh jilaani buu gaadhsiinhayaa bay ku leeyihin sheekh jilaani lix boqol iyo xoogaaba imaamulbayhaqina afar boqol konton iyo sideeddii bu ah haye kooday e horreeye bayhaqi baa horreeye haye abu nucaym filxilya u imow fi xilyat alawliyaa u imow afar boqol iyo soddonki buu dhintay isagaaba kasii sii horreeyey afar boqol iyo soddonkii buu dhintay abu nacaym baa filxilya ku sheegay sanadkiisa ilaa sheekh jilaani uu wadaa bay leeyihin afar boqol iyo soddonkii buu dhintay saddexda ninay sheegeenba saddexdooba sheekh jilaani way ka horreeyeen see markaa sanadkooda u naqlinayaanoo halka u geynayaan ma sax ba arrinkaas nin afar boqol iyo soddonkii dhintay iyo nin afar boqol iyo konton iyo konton iyo sideeddii dhintay iyo nin shan boqol iyo afartan iyo saddexdii dhintay saddexdaa nin bay makhraati gashanayeen wuxuu kale asaaniiddooda ilaa sheekh jilaani bay wadaan halkaas anagu haysana sheekh jilani lix boqol oo gobo miya mise lix boqol iyo xogaabu dhintay yaa horeeye marka meesha wadaadada aad umayna iftiminin waxay dhaheen raggaa iyo ragga isma soo gaarin intaa ku agmareen waxaa la rabay in halkale warbalukeediiyo nimanka balu abtiriyo marka taariikhda haddaada garanaynin waxaan looba joogin baa iskala iman waxaaba loo jooginba yaa iskala imano kuwaa iskaa kaa imanoo dagaalka beder baan kaga jiro iska kaadhi hadadu taarikh waxooda ka garanayn maartay samxa abdiasan daraawiishtiisa ku jira ku dhi taarikh ba ad garanayn waa ninka maartay samxa abdiasan uu la socda iska dhe taarikhda maba garanaysi taariikhda oon la aqoonin tadliis badan baa ka dhici wax badan oo badan baa la soo hosgelin oona shaqo isku lahayn oona isu soo dhoweyn oona shaqaba isku lahayn baa la soo hosgelinaya boqol sano laba ninoo udhexaysa baa lule hebel iyo hebel baa issoo gaadhay ama hebel ba hebel ka warinaya laba ninoo ninkana markuu dhintay iyo ninkana hataa dhalashadiisa aan u dhoweyn baa hebel baa sanad wariyo hebel buu ka warinaya war shaqaba iskuma leh xagge nin afar boqol iyo soddonkii dhintay baa lele wuxuu gelinhayaa sheekh jilaani ilaa sanadkiisa wadhaya intee xaggee weeye meeqa sanaa u dhexays afar boqol iyo soddon ilaa lix boqol ima sanaa udheays meeqa sanaa udhexays boqol iyo toddobaatan sanaa udhexays boqol iyo toddobaatan sanaa udhexays markaasa laleeya hebel baa warinaya waxaasoo dhan taariikhda ooda garanaynin yaa kugu ridaysan waa khatar wey aad iyo aad khatar oo weyaan marka ilahi subxaana wa tacala hana xifdiyo nimayo taariikhda hala barto iyo taariikhdeenna iyo culimmadeenna iyo maraajicdeenna iyo meeshaanu ka soo jeedna iyo ciddaan ku abtirsanayno ha la barto ilahi subxaana wa tacaala اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصور